alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi wa asxaabihi ajmaciin wabacd waa kitaabka naga xilif aalib ilcilm waxa aan soo gaarnay ah, adabkii labaatan iyo labaad altalaqi can lmubtadic maadaama ardaygu aan iri maarata sheekh buu u baahan yahay iyo mucallim waxbara arday kastaba ehm, shuyuukhdu marka qaarkood wada fiican iyo manhaj wanaagsan bay hayaan qaarkoodna waa dad munxarifiina weeyaan ehm, marka ardaygu waa inuu kala garanayo cidda wax ka qaadanayo haddaad shiici iyo raafidi aada sheikh ka dhigato oo aan aaminsanayn kitaab iyo sunnaba aan aaminsanayn laa yuminu bilqur'aan walaa bisunna wuxuu aaminsan yahay aimadooda inay macsuumin yihiin nabiba aan loo baahnayn leanna hadalkooda hadalko nabi o kale weeyaan hadalka jacfar saadiq baaqir waa nabiga hadalkiis oo kale wabitaali nabiga uma baahnin macnaheedu asaaskooda waa saas weeyaan leanna waa macsuumiin weeyaan ninka nooca wax u dhigo ama wax ka qaata waxa weya waa lumaya dalaal baciida ah. hadduu noqdo maaratay sheekh caqiidada munxarif oo kale qadari ah oo aan aaminsanaynba maaragtay ilaahay maaratay awoodiisa qeybo ka mid ah ilaahayba shartaba shaqa kuma aha ma qadari karo iyo awoodda koonka waxaa ka dhaca waxaan alla ogeyn alamru unufu ilaa qadar musiibo weeyaan wakada almukafir sheekh maaragtay muslimiinta dhan ba gaalaysiinaya haddaa gacanta u gasho adna mukafir baa soo baxaysaa dadka dhan gaalaysiinaya maarta sida khaariji oo kale khawaarij dhinaca kale hadaad gacanta u gashid sheekh maaragtay murjia ah diinta dhammaanteedba ay diintiisuba boollo tahay aan kala jeclayn diinta in kuf gaalnimo iyo munaafiqnimo iyo islaam iyo aanba kala jeclayn asagana nooco kale hadaan gacanta ugasho musiibo weya hadduu sheekh kuu noqdo adoon kala garan karaynin manaahibaha iyo afkaaraha hadduu mid qubuuri ah mise qabuuraha la caabudo oo ayaga ma garanaysaa gargaar hala weydiisto oo ayada halagu dul xadreeyo oo ayaga ma garanaysaa halagu roob hala weydiisto caruurna hala weydiisto kaasina waxa weya meel xun buu kaa tuuray diintaadiiba bulminaya shirkiyaad buu madaxa ku gelin qofka ka dhiganayso manhajka ka qaadanayso diinta waa inuu maaragtay heshiiq caqiidadiisu ay saafi tahay qaadaya jidkii saan hore usoo sheegnay masaadirta markaan ka hadlaynay alkitaab wasunna calaa fahmi salafi hadi lumma kitaabka iyo sunadaas ay ufahmeen saxaabadu taabiciyiintii aimat lmadaahib alarbaca imaam shaafici imaam malik imaam axmed bn xambal imaam abu xaniifa hawlaa culama salaf sufyaan thawri sufyaan bnu cuyayna iyo culimadii maarta islaamka noocay ahaayeen qofku inu ka qaataa wadadooda inay qaadaan waxaad aqlaysaa maanta waxaad maqlaysaa nin ohanaya anaa shaaficiyu lmadhab ashcariyu lcaqiida waxaan ahay shaafici xagga madhabka caqiidan ashcari baan ayaan ahay oo imaam shaafici maxaa kuu diiday inaad caqiidisi qaato imaam shaafici caqiidadiisu ma qaldaneed maxaa kuu diinaa tiri ana shaaficiyu lmadhab shaaficiy lcaqiida maxaa uu kuu diiday ma caqiidada imaam shaafici liannahu haulaai hum salaf caqiidada ashaacirada maysan arkin ma fahmaysaa caqiidadu maxay ahayd ma lunsane waxaa weyaan waa wax gadaal ka yimid weyaan marka qofku waxa weyaan ana shaaficiy lmadhabi caqiidatan wa fiqhan ana caqiidatan wa fiq caqidada imaam shaafici imaam almalik axmed ibnu xambal imaam abu xaniifa kan waxa wey waxay ahay caqidadii salaf saalix weya marka baabkaas waa baabka muhiimka ah inuu qofku iska ilaaliyo madaahib almunxarifa iyo wax ka qaadashadooda wanay ku ballanay xalay inaad soo muraajacaysay soo maa waxaad wa waxayaa ii sheegaya cabdullaahi bnu mubaarak mubtadicada muxuu ku magacaabi jiray Ah, alasaqir alasaqir bu ku magacaabi jira yani kuwii liitay weyan ah, laysa lahum cindahu ixtiraam cid maaratay saxaabadii wax ka sheegaysa oo caynaysa oo magaranaysa salaf haadin uma aan kala jeclayn waxaa weya laysa lahu wasn walaa qiima soo sax maaha nacam wuxuu inoo sheegay laba ama qaybood maaragtay oo mubtadiciinta kamid ah masaadirtooda iyo usuusha meeshay ka duulaan laba qaybood labadaas qaybood yaa inoo sheegi karaya al alcaqlu walhawa sax weeyaan baaraka allah fiik waa runta weeyaan alcaqlu walhawa labaduma garanaysaa gruub waa gruub caqliga nusuusta tuuraya ayaan caqligana ka qaadanayna gruubka labaadna waxa wey asxaabu dhowq walwajd koox maaragtay qarow iyo xala waxaa la i sheegay iyo waxaa la ii tilmaamay iyo taasuna kooxna diinta saasay ka dhigteen maaratay ah, waxaa la ishaarooyin iyo manaamaad labaduna diin maaha labada kooxoodba maaragtay waa kooxdu xaafid dahabi ka digayay waa yahay waxaan soo qaadanay mualifku daalibka inuu maarata uga digayay inuu ka qaato wax qof mubtadic ah laakiin haddii qofku awood uleeyahay weyaan cid kale u heli karayo inuu iska ilaaliyo anwaacda mubtadicada imisuu ku sheegay kow raafida khawaarij murjia qadariya qubuuriya arbaca afartaas waxa weeyaan markuu intaa dhameeyey raafidi khariji murjii qadari qub quburi dhibic kusii qoray dhaash dhaash dhaash dhibca dhaadheer maxaa uga jeedaa waa sii socdana ah, wixii lamid oo dhan wadada qaada weeyaan ah, waa saas weyaan dhammaantood ula jeeda ma garanaysa kutubta uu tilmaamay inay ka digaan mubtadicada waa kutubtee fanigan ka digitaanka mubtadicada kutubta oo muhiimka saara ko ya kutub eh ama waxaa kutubta kutub siyar wlmusطalx kutub اlictisaam kutub اljarxi wالtacdiil kutub aadaab aadaab alabka kutubtaasa ma garanaysaa ayaa badanka ka hadashay ya alctisaam waxa weeyaan kutub lcaqiida ayaa badankeeda alctisaam ba qabsashada alctisaam bilkitaab wasuna kutubta ku boorinaysa in la qabsado kitaabka iyo sunada dhowr kutub baa noocaas magacaas ma garanaysa loo alifay waa kutubta maaratay ka hadlaysa atashabus bilkitaab wasuna itisaam waa ujeedaa wactasimuu bixabl illahi ilahi sooma arg marka kutubtaas ictisaamka xariga ilahay si loo kitaabka sunada naam badan waa qeyb kamid a caqiidada kutub caqiidada maga caqiidana waqtan buu yimid asalka kutub liimaan kutub lictisaam kutub tawxiid kutub magacaas ahaan jira awal ma garanaysa eh, waxaan ka bilaabeynaa maanta safxada afartan iyo labaad matniga cidda haysata fa yaa ayuha aalibu kun salafiya cala aljaada waxdar lmubtadicata an yaftinuuka fainahum yuwadifuna yuwadifuuna liliqtinaasi wاlmukhatalati subula yftaciluuna tacbiidaha bاlkalaami اlmacsuul wa huwa casl maqluub wa huطuul الdamca wa xusn اlbaza wاlqraai bاlkhiyaaliyaat wlqraai bاlkhiyaalaat bilkas khiyaalaat saasa soo maa wاlqraai bاlkhiyaalaat wاlidhaashi bاlkaraamaat walaxsi اlaydi wa taqbiil اlaktaaf nacam wuxuu leeyahay fa yaa ayuha aalibu aalibka kanow adiga kula hadlaya sheekh cid akrinaysa kitaabka akrisanaysa yaa ayuha aalib kun waxaad noqotaa salafiyan nin u abtirsada nabiga iyo saxaabada asalafi huwa aladi yantasibu ila rasuuli wa ila asaxaaba wataabiciina wataabicihim biixsaan ila yowm اddiin hada huwa salaf salaf hadi lumma salafnimadu xisbi ma ah xarakana ma ah gruubna ma ah jamiicana ma ah salaf waxa weeyaan waa ahlusunna waljamaaca ayaa la yihahdaa nasiib daro waxaa ah kooxi markay isku koobaan anaa salafi ah kaleeku yihahda ciduu rabana soo geliyo ciduu raba ka tuuro ah, kaar gaduudan ou qaato ciduu rabana u yihahdo noqo cidura ka tuuro saas ma aha salafnimadu saas ma aha sheegashona ma aha salafinimadu waxa weeyaan waa qofkii qaata wadadii nabiga iyo saxaabada raaca fahamkoodii mastarkoodii Eh, kuma xira gruubi jooxo waa muslimiinta caamatu ahlusunna waxa wey asalkooda waa salafiyiin wey ah. laakiin hadda gruubyaa sheegta qof walba gruub uleyaha anaa salafi anaa salai midka rabaan geliya midka rabaan ka tuura ah. gruubyo ah. marka waxa weya sheegashadu hadaad sheegato waxa weyaan gruub sheegato waxba ku faaida ma haddaa irahdo salaati baan ana ka war inta kale salaada shaqa kuma lamia anaa salaati ah midnaga mida w gruba wax la baxo soomiyiin kooxda soonta ay la baxay soo maa jazicuuna diin dadka kale ma ka saaraysa ma garanaysa annagaa soonka iska leh sakaawiyiin baa soo baxaysa jihaadiyiin baa soo baxaya ma garanaysa grubi ma aha diinta gruba qof sheegta ma garanaysa qalad weyaan ma aha fikrad saxa maaha marka salaf ilumma waa manhaj weeyaan ee group ma ah waa wado la qaado ee koox ma ah xaqiiqad jirta weya xaqiiqad saas weya walow iddacaa kula insaan yani wax doona sheeg iska sadha nin wax doona sheegi karay marka marka la yihahdo self maadaama u erayadaan isbaxeen dadka qaarkood yaysan maaragtay fahamku ka qaldamo marka u dhawaanshaha self loo dhawaado ama laga fogaado waay ku xidhanta wadadeeda la qaado maarata wal waa afkaba aan ka sheegtay adaan ka fogahay waxba maaratay faaida ma leh maadaama aan wadadoodii iyo aanan qaadin manhajkoodii sheegashadii waxba tirmayso haddaanan maantana ku celcelin laakiin wadadooda aan qaadana da wadadood un baa haysa waa camali wey arrinta sheegasho kaliya ma fa ayuha aalib aalibka kan kun waxaa noqotaa salafiyan mid qaada wadadii saxaabada iyo taabiciinta nabiga wadadiisa qaada cala aljaadati wadada aad qaadays kun salafiyan cala aljaada kun salafiyan cala almasdar meeshaad wax ka duulays aljaada hiy ariiq waxaweya waa wadada aljaada aariiq wadada qaadays fi tacalum alcilm alsharci cilmi sharci markaa baranaysa wadada u qaadaysa ha noqoto wadadii salaf asaalix ha noqoto maarata waa diin weeyaan wadadaas waa nabi maxamed alay slam ala soo diray waa idaas weya wixii ka soo haray hawhaa weya waxba kama jiraan kun kun salafiyan cala aljaada wadada aad qaadaysid waxaad noqotaa maata salafi dhinaca noqon ma garanaysa wadada qaada saxaabada iyo taabiciinta iyo taabiciintu saas wala majaro hadday noocaas salafinimada maxaa kasoo horjeeda irtidaaca kasoo horjeeda wada cusub la bilowda waxdar waxaad ka digatoonaataa almubtadicata kuwa diinta bilowday wax cusub kusoo daray ka digtoonaaw an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan an yaftinuuka adiga inay ku fidneeyaan waxaan an yaftinuuka can xaq xaqa inay kaa fidneeyaan aw an yaftinuuka can jiaadati salaf iska ilaali inay kaa fidneeyaan jidkii salafu saalix iska ilaali kaa fidneeyaan fa inahum ayagu adamiiru yacuudu ila lmubtadica soo sax maaha fa inahum ay mubtadica kuwa mubtadicadaahi yuwadifuuna waxay ka shaqaysiinayaan maaragtay ka shaqaysiinaya liliqtinaasi liajli iqtinaas ee ugaarsiga ay ku ugaarsanaya ugaarsiga daraaddeed waxay u isticmaalayaan iyo walmukhaatalati siritaanka subulan wadooyin wadooyin dhowr ay leeyihin wadooyin xarfaannimo ah say dadka u ugaarsadaan ayay leeyihiin iska jir buu ku leeyahi maarta caraftu shara laa lishari laakin litawaqihiburi sharta waan bartay shar ahaan uma barane shartana iska ilaaliyan u barta maaa ka sharta oo baa ku dhaca haddaadan kala garan karin manaahijta iyo madarista iyo aadaan garan karayni in lagu siraa dhici karays lakin aqoon leedahay lagu siri maayo laguma siri karayo fa inahum yani yuwadifuuna waxay e, wadiifeynayaan yastacmiluun ba ujeedaa lanna tawdiifku waa shaygaad maaratay ka shaqaysiin waxay ka shaqaysiinayaan liliktinaasi ugaarsiga aliktinaas huwa tasyid shayga markaad ugaarsanaysid iyo wlmukhaatarati siritaanka subulan wadooyin ah, yuwaifuuna subulan weyaan mafcuul bihigii oo maaratay yuwaifunta weyaan yuwaifuuna subulan wadooyin bay maaratay isticmaalayaan liliktinaasi xagga ugaarsiga iyo mukhatarati siritaanka mukhaatarada mataqan waa la yihahdaa qofku marku rabo mukhaatarada waxaa la yihahdaa ugaartoo la siro ninku marku rabo inuu ugaar inuu qabtoo rabo dhulka isku dhejiyo ee aayar u dhaqaaqale mukhaatarada la yihahdaa wada carabiga ninku marku rabo inuu wax inta qabto udhuundhuunto maarta saas u socdo ah. ausan la dareeminin inuu dhabsiiyo doonayo caruurtao kale marka rabto inaad qabato usoo dhuumato derbiga isugu soo aadiso hadi hiya mukhatala fi luga alcarabiya derbiga inta usoo dhakato aad rabto maarta daf inaad siido shaygaas ku arkayn ayaa mukhatala la yihahdaa marka waxay leeyihiin wadooyin iyo jidad ay dadka ku siraan oo maaragtay qofka daalib cilmiga cusubi madaahibta aqoone inuu ku sirmo ay dhici karayso wadooyin bay leeyihin marka wadoyinka waa inoo shirmo ufiirsada wadooyinka baarta waan tirinayna markaan markaan soo gaarno wadooyinka fa inahum yuwadifuuna liliqtinaasi walmukhatalati subula yaftaciluuna tacbiidaha yaftaciluun subulkaasoo yaftaciluuna ay bimacnaa ay isku kalifayaan isku dirqinayaan yaftaciluuna ay samaynayaan iyagoo isku kalifaya yaftaciluuna min alficli bay ka timid laakinahu ifticaalku wuuu ka yima istibaar iyo ifticaalka waxay ka yimaadeen fal aad samaynaysid laakin aada maarata isku qasbaydid doonaysa inaad falkan saad u samayn lahayd gaali ma garanaysaa yaftaciluuna yaftaciluuna waxay samaynayaan isku qasbayaan tacbiidaha ay tashiilaha wadooyinkaasi halitaankooda inay wadooyinkaasi dadka soo jiitaan oo ay sahlaan dad soo galaan waay iskuday waay maaratay samaynayaan oo ku sahlayaan bilkalaam lmacsuuli hadal macaan badan ahi ah, ah, eh, ma garanaysa axbaabi waxay leeyihiin hadal jilicsan laakiin hadalkaa jilicsan dhammaantiis waa shamaak ay doonayaan maarata inay kugu soo jiitaan wadanko wadooyinkay kamidta maarata ah, idhaar eh, alakhlaaq shiiciga inuu yihado muslimiintu waa fiican yihiin waa wada walaalo meelna caaishu hoos kakacaya markuu adag kaa tagon lacnatullahi calaa caaishu leey markuu telefishinka soo fariisano muslimiintu waa mid oo muslimiinta wax weya lakala gogoyn buu leeyay laakiin hoos macuu ka wadaa musiibuu ka wadaa ma garanaysa dad baa ku sirin haaulaai waa dhammaantood waa noocaas weyaan laba weys weji buu ciyaaraya marka hadal jilicsan waxay leeyihiin oo ay maarata dadka kusoo jiitaan iska jir yaa ba khumayni marku eraan qabsaday ku yaacay khaliifada islaamkaa timid khumayn ma garanaysaa kabacdina rag baa kutub ka alifay oo islaamka maarata gruubya maarata hogaamin jiray oo khumayn la dhacayo gudooba u tegay mxuu khumayn u yahay ninka caaisha lacnadeeda ilahay ugu dhawaanaya abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabada rasuulka lacnaday al islaam buu babaniyaya lakin islaamka gawracaya islaamka kutumanaya cawradiisa marka waa iska muuqata wuxuu leeyahay laqad laqad khudnaa baxran waqafat bisaaxilihi ambiyaa buu yiri bad baan dabaalanay meel weyn baa gaarnay